buu ka yimid haddana ayagunbaa sameeya oo soo saara iyo cid ayaga ku dayaatay shirkadaha u waaweyn ee soo saaree sameeya waa faransiiska ingiriiska ee maraykanka caalamul islaami baa la geeyaa dhallinyarada lagu fasahaadiyaa kadibna lacag adag baa lagala soo noqdaa dhibaatooyinkiisu waa badan yihiin islaamku wuxuu la dagaalamaa kana hortagaa wax kastoo dhibaya jirka bini aadamka caajilan aw aajilan ruuxa bini aadamka caafimaadkiisa waxaa dhaawacay jidhkiisa dhaawacay si deg dega ah waxooga beddelaya ama hadhow ku soo bixi doona ayaatiinkiisaba sharcigu waa ka hortegay waxaan kaloo la ogoleen waxyaabaha dariska dhibka u geysanaya waxaan la ogoleen waxa maalka iyo hantida dhaawacay intuba lama ogolo ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu tilmaamaya rasuulkiisa maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xaggana uu sheegayay tilmaantu nabigu ku leeyahay fii kutub asaabiqa towreed iyo wixii lamid oo kale wayuxillu lahum altayibaat wa yuxarimu calayhim alkhabaa'if baa muwaasafaadka rasuulka ka mid ah nabigu wuxuu caan ku yahay kuna tilmaaman yahay in ummadda rumayse raacday uu u xalilo u banneeyo waxyaabaha wanaagsan ee tayibaadka xalaasha ah ka xarimo oo ka hor istaago oo u diida wuxuu u diidaa waxyaabaha khabaa'ista ee xun ee dhaawacaya caafimaadka maalka baabi'inaya diinta dhaawacaya caqliga garasa dhaawacaya aayadda markaynu dul istaagno waxaynu dareemaynaa oo inoo muuqda sigaarku inuu yahay min alkhabaa'if maxaa yeelay waa shay dhibaya caafimaadka dhaawacaya waynu caddayn doonaa sidoo kale sanjiidh iyo ur wuxuu leeyahay dadku ay dhibsanayaan dadka qaarkiina ay kuma tagaan marka uro wuxuu kaloo rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay walaa tulquu biaydiikum ilaa tahluka gacantiinna halaag iyo musiibiyo balaayo ayaan lagu doonanin waxaa cad in sigaarku yuuqicu fi lamraad almuhlika kaasarataan wasul sigaarku inuu yahay min baabi qowlihi tacaala walaa tulquu biaydiikum ila tahluka leannahu ruuxu inuu dhinto caafimaadkiisa dhaawacuu gaadho uu baaba'o xanuunno la garan waayo falkooda kansarku ka mid yahay ay ku dhacaan uu u fududaado ama u nuglaado inay durbo ku dhacda baashan t b da loo yaqaan intuba waa keenaa sigaarku idan waa muhlik lilanfus waalarwaax wuxuu rabbi subxaanahu wa tacaala leeyahay walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima waman yafcal dalika cudwaana wadulman fasawfa nusliihi naara wa kaana dalika cala allahi yasiira naftiinna ha dilinabu rabbi subxana wa taala walaa tulquu walaa taqtuluu anfusakum naftiinna yaan la dilin yaan la halaagin yaan dhib loo geysan nafta inaad markaaba sun cabto isdishana walaa taqtuluu anfusakum waa soo gelaysa inaad daawooyin iyo aada geedo cunto aakhirku dhaawici doono oo caafimaadkaadii dhib u geeni doona hadhowna keeni doono inaad baaba'daba meel xunna ku baxdo laftirkiisu waa qatli leanno qatliga baa laba nooc oo midna waa caajil deg deg ah oo facaalkiisii iyo mafcuulkiisu uu durbo muuqanayo midna xogo waa mustaqbalku waa batii idan dukaanku waxaynu leenahay culamadu leeyihiin xataa adibadu leeyihiin waa qaatil laakinahu baطيء الانفعاal ama baطيء الفعل ayb idan duqaanku maadaama u ya qatli baطيء ah wuxuu hoos gelayaa qowlahu tacaalى walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima adibadoo dhan dhakhaatiirta muslimiinta iyo kuwii gaaladaba waxay qirayaan in caafimaadka uu dhaawacayo dhibna uu keensanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlay khamrada iyo maysirka iyo qamaarka wuxuu leeyahay wa ismuhumaa khamri iyo maysir dembigoodii dhaawacay ba akbaru min nafcihima cillooyinka lagu xarimay khamri iyo maysir qaybahaasa ka mid ah idan waxaan muran lahayn ana adukhaana dararuhu akbaru min nafcih sigaarku in dhibkiisa iyo dheeftiisu uu dhibkiisu ka badan yahay dhaawacuu kuu geysanaya muran ma lah xataa kacab qiray iska daa wadaadihii baadhay ama dhakhaatiirta ahaa ama culummada ahaa ee fuqahadaa iska daaye kii cabayay baa markhaati arrintaa ka ah idan mar hadduu dararuhu aktaru min nafcihi ama aan odhan karna bal waa dararun kullo dhammaantiiba waa dhib meel fadhiya iyo balaayo weeye idan in la xarimaayo waa iska caddahay ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiinta wuxuu kala hadlay oo u diiday dhaleeceeyeyna in xoolaha la sarsaydho la baatulo lagu ciyaaro meelaan lagu talagelin lagu baxsho walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin wa kaana ashaydaanu lirabbihi kafuura xoolahaa sarsayrin baa le meelaan rabbi subxaanahu wa tacaala uusan ogolan yaan lagu bixinin tabdiirku waa in xoolaha loo isticmaalo waxaan sharcigu fasixin meelaan bannaanayn subul khayr baa lagu ogaa inaad ku infaaqiso ad ku bixiso wadooyinaan lagu talagelin baad ku bixinaysa qadarkii loo baahnaa ka badinaysa idan ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaطiin waxaan shaki lehay marka duqa sigaarku inuu yahay min tabdiir ilmaal iyo maalka lagu xadgudbay oo la baytimaaliyey qaabkii loo isticmaalayay qiiq aada nuugtay oo qalbigaada madoobeeyey samabahana xidhay xanuunna hadhow kugu keeni doona wuxuu ku gelinaya lama yaqaan biyo la cabaaya ma ah oon laskaga bi'inayo iyo haraad midnaba ma aha raashiin iyo ba-da iyo cunto la cunayo oo baahi kaa reebayo kaa haqabtiraya midna ma ah balaayo meel fadhida wey idan waa tabdiir inuu yahay waa caddahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qolyaha ahlu naarka raashiimada la siin doonee naarta lagu siin doona qaybo ka midoo qur-aanka rabbi ku sheegay laysa lahum tacaamun ilaa min dariic laa yusminu walaa yugnii min juuc geedka dariiqa la yidhaahdo dariica la yihahda shabraqa loo yaqaaniye khayrkiiba rabbi wuxuu ku tilmaamay inuu yahay geed aan lagu cayilin oon lagu naaxin sidoo kale gaajo iyo baahina waxba aan ka tarin idan waa sigaarka tilmaantiisoo kale wey sigaar laguma naaxo laguma cayiro bal waa lagu qallafaa baahi wax kama taro oon wax kama qabto waaba lagu ololaaba oo lagu siraadaa idan dacaamkii ahnaarku shabahay wduqaanu laa yusmin walaa yuqni min juuc ka طacaami ahli naar nabiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa ka sugan inuu yidhi laa darara walaa diraar dhib ma jiro dhib lama ogolo shareecadu wixii dhib ah waa anfinaysaa wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj dhib ma jiro in laysdhibana lama ogolo muslimiinta iyo bashariyada iyo bini aadamka aad dhibto waxaan lagu fasixin naftaada inaad dhaawaco dhib u geysatana lama ogolo idan waduqaanu yaduru saaxiba wa shaaribah wa yu'dii jaarah wa yutlifu maalah muran ma lah sigeerku marka saaxiibkii cabahayay ninkii isticmaalayay ee mudakhinka ahaa waa dhibayaa shikila-aan wuxuu kaloo dhibayaa bulshadii iyo dariskii iyo dadka kula socday saaxiibada ah wuxuu dhibayaa maalkii buu baabi'inaya idan laa darara walaa diraaran waa galayaa sigaarku nabigu waxaa ka sugan fi saxiixayn ina allaha kariha lakum halaata qiila waqaala waidaacat almaal wa kahrata asu'aal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idinkooday uusan rabbi jeclayn saddex xaalo inaad ku dhaqantaan ta koobaad waxaa weeye inuu ruuxu noqdo koolbakis iska hadla waxaa la lahaa waxaa la yidhi waxaa la sheegay yaa kuu dirsada adugu waa yahay war waxaad hubtana sheeg waxaadan hubinna iskaga aamo inaad noqdo nin uun aan cidna dirsanno warkuun tabiya helisinkuu dhex maro saako dhan warka qaybiyey qiila waqaal warkaad qaybisay boqol kiiba siddeetan been buu badanaya leannu bulshadaaba waxa iskaga badan tahay wixii la sheegaba inay sii tabiso inuu ruuxa muslimka ah kaafsado oo fiirsado oo warkuu sheegaya iska hubsada la doonaya waxaa la lahaana nab wuxuu yidhi bi'sa matiyatu rajuli zacamu nin muslim ah wuxuu gaadid ka dhigto oo uu cuskado waxaa uxun waxaa la lahaa waxaa la sheegay yaa sheegay waa la sheegahayey t waa la sheegay socon maysa meel saa beenta inaad ka qayb qaadato lama ogolo qiila waqaal lama ogolo liqaa'u nnaasi laysa yufiidu shay-an siwa alhadayaani min qiilin waqaalin faaqlil min liqaa'i innaasi ila liakdi cilmin aw islaaxi xaali ruuxa muslimka ah waa inuu ka fiirsado hadalluhu tabinayo dadka la kulankooda waa inaad weji khayr oo la kulanto wanaagna ka tabiso laakiin waxaan jirin iyo waxaadan hubin ha ku tegdegin muslim baa tahay nabigu wuxuu inoo raacshay waa idaacat almaal maalka in la dhumiyo lagu ciyaaro si xun loo isticmaalo waxaan ku anfacayn aakhariya adduunba loo loo adeegsado idaacat almaal ilaahay ma ogolo wa kahratu su-aali iyo su-aasha fara badan maxalu waa maxay sigaarka isticmaalkiisa iyo iibsigiisa ka ganacsigiisa iyo loo qeybiya iyo isagoo la isticmaalayo waa min qowlihi salawaat wasalaamu caleyhi wa idaacat almaal maal la dhuminayo oo lagu ciyaaraya wey nabigu salawaatu ullahi wasalaam wuxuu odhan jiray man kaana yu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir falaa yu'di jaarah ilaahay iyo qiyaama ninkii rumeeyeyow deriskaada ha dhibin deriskaada waa ruuxa kula socda saaxiibkaa ardayga kula ah ka kula jooga fasalka ka dar guriga kula degan ka jidka kula maraya kaad shabada wada degan tihiin yacni ruux kastoo kula darsa jaarkaada wey nabigu wuxuu leeyahay ilaahay iyo qiyaamo ciddi rumaysay yaan deriska la dhibin waxaa shiki la-aana iska baadaa deriska bulshada o dhan buu dhibaya marka intaad la istaagto buufiso halkaa aad dhaqaaqdo laydhiiso dhan baa ummadda qaadaysa intaas ruux u dhibaya cudurrana waa waa abuuraya idan faddukaanu yu'dii jaara jaarahu biraa'ixatihi carruurtaadii baa kugu dhib mudan xaaskaadii reerkii baa kugu dhib mudan qaraabadii ku soo martay baa kugu dhib mudan adoo dhan baa dhib ka samaysa baalkaa baktigaad afuufayso ummaddaad ku halligaysa bal waxaa kugu dhib mudan malaa'igta iyo musalliinta malagii wax kaa qorayaa kugu rafaaday nabi waxaa ka sugan ina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa minhu banu aadam malaa'igtu waxay ku dhibmootaa oy dhibsataa waxaa bini aadamku dhibsado waxyaabaha urahaya adugu aad tan ka taagayso malaggan waa dhibaya maantuna markaad bahalka afuufayso malaa'igtu kula socotay iyo tii raxmadee wareegaysay iyo sayaarintii ummaddo dhan baa dhibaysa malag baan kaa badbaadayn bulsho bini aadam baan kaa badbaadayn lafahaadi baad weeraraysaa oo dhibaysaa oo sun cabsiinaysaa iyo wax la garan waaye idan imtixaan iyo mixno taagan baata nabigu salawaatu wasalaamu caleyh waxaa ka sugan inuu yihi laa tazaalu aw laa tazuulu qadama cabdin xataa yus'ala can arbacin can cumrihi fii afnaah wa can camalihi ma facala bih وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه نبي حليه صلوات الله وسلام مالك قيام ruux kastoo bini aadama afar su-aalood isagoon ka jawabin dhaqaaqi mahayo camalkaadu hadduu camalka adduunka ugu badan yahay afartaas su-aalood ogoon ka baasin dhaqaaqi maysi su-aasha koowaad waxaa lagu weydiin cimriga rabbi ku siiyey nicmu ahaay siddeetan sanaad noolayd lixdan jara sanaad gaadhay afartan baad gaadhay cimri buu rabbi subxaanahu watacaala ku siiyey cimrigii maxaad ku dhammaysay ma bordoodan iyo ciyaar iyo waxaan jirin iyo waxaan wax ku olahayn baad ku bixisay mise rabbi baa subxaanahu wa tacaala ku caabuday nabi wuxuu inoo sheegay maalinka qiyaama marka la tago adduunka ninka ugu cimri dheeraa marka haddii la keeno xagga noogu cibaado badnaa marka la tuso saacadihiisii daqiiqad uu ku arko uusan shaqaysana wax saalixa wax wanaag uusan la imanin yataxasar oo yatanadam inuu nabigu ruuxa qoomayn oo shalaytoon oo odhan ilaahu mar adduunka ii celi maxaa yeele daqiiqadan soo buuxinaya subxaanallah allah iyo tasbiixii dindhi baan ku buuxinaya waa ninka adduunka ugu cimri dheeraa ugu camal wanaagsan idan cimriga dhannaa ee rabbi ku siiyey waxaa lagu weydiin doonaa meeshaad ku bixisay qaabkaad u isticmaashay cimrigu wuxuu ku dhammaaday waa su-aal muhiima lagu weydiin doona kusugaysa haddana waa in loosii diyaariya wixii lagaga jawaabi lahaa wa can camalihi wa can cilmihi maa facala bihi maa raba cilmiga aada baratay waxan waa xaaraan baa lagu yidhi waxaan waa bannaan yahay kan waa waajib waxaan waa lagaa raba waxaan ka fogow kan yeel cilmi baa rabbi subxaana wa tacaala ku siiyey cilmigii ma ku dhaqantay mise waad ka boodday waxaad noqotay kutubbaxoor janno kabood ma maqli jirteen janna kabood somaali waxay u yaqaanaa ruuxiis intii qur-aanka la baray intaasoo dhibaada laga soo bixin jiray macalinkii lasoo hagaajiyey markii loogu wanaagsan inuu rabbi caabudo ummadda waxbaro un kitaabaha xoray janna kabood buu u yaqaanaa ninkii in badan faajir ahaa faasiq markuu xaal dhexda marhayana toobad keeno wanaagsanaa waxay u yaqaanaa naar kabood yaani uu isdaba qabtay wey isagoo naar geli lahaa ka booday wey idan cilmigaada waxaa lagu weydiin waxaad ku samaysay iyo saad ugu dhaqantay waa lagu weydiin doonaa wa can maalihi min ayna iktasaba wa fiima anfaqa hantida rabbi ku siiyey iyo xoolahaadii iyo adduunyadaadii laba su-aalood baa ka iman xaggeed ka keentay waa lagu weydiin cayr ba iga soo gashay iyo welfare baan ka qaatay iyo hooyaa iisoo dirtay adeer baan ka helay waa su-aal ku sugaysa meeshaad ka keentay waa lagu weydiin waxaa kaloo lagu weydiin xaggeed ku bixisay hantidii xaggee u isticmaashay xaggee kaa soo gashay nabigu wuxuu yihi xalaaluhaa xisaab wa xaraamuhaa ciqaab nabig wuxuu yih adduunya ku soo gashay waxeeda xalaasha ana xisaab adag shilinba shilin baa lagu weydiin xaaraanteedana waa lagugu cadaabi haddaan rabbi subxaana wa tacaala ku cafin idan maalka loo isticmaalaya sigaarka meeshii laga keenay waa lagu weydiin sigaarka lagu bixiyana su-aal baa kuu taal wa fiima anfaqa wa can jismihi fiima ablah jirkaadan iyo awoodan iyo araggan iyo indhahan iyo caqligan iyo garaadkan rabbi ku siiyey waxaad u isticmaashayna waa lagu weydiin doonaa idan ruuxa mudakhinkee sigaar cabaha ah maalka uu ku bixiyey sigaarku waa maal uu baytimaaliyey meel xaraanna uu ku bixiyey jirkiisibuu ku dhibay caafimaadkiisibuu ku dhaawacay akhlaaqiisibuu ku dhaawacay diintiisibuu ku dhaawacay dariskiisibuu ku dhibay oy malaa'igtu u horrayso waana shay xaaraan ah oo haddana uu caddaysanayo si ula kaca oo badheedha oo cad uu bannaanka ula taagay cidna uusan ka qarsanayn ruuxa dembigu galahaya ummadda la dhex istaageen qarsanina mujaahir baa loo yaqaanaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ma cafiyo kullu ummatii mucaafa ila almujaahiriin nab wuxuu leey ummadaya dhammaantood waa la cafiyaa hadday toobad keenaan ama dembigii ka noqdaan waa loo cafiya waan loo dembi dhaafaa laakiin ninka asagu wixii caddaysanay ee bannaanka ku sinaysanay ee bana beenta la taagan oo ummadda u sharxaaya een inaba la gabanayni sigaarkii bannaanka ku burburinay ninka noocaasa la cafin maayo lianno bal ummadda kale ba aafeynhayaanba baalkan afka la taagay isla qalloocin ilmaha caruurta wuxuu moodiba inay ilbaxnimo tahay ood ku qaribiba reer magaalnimo u qaadan horumar buu moodi ummad baabad aafaynba idan adigana adiguna waad aafaysan tahay ummaddana waad aafaynaysaa waxaad qarsanaysa loo imanaysanaa ma ah noocaana macsiya la cafiyo dembigeedii iyo toobaddee toobadkeenkii laga aqbalaya ma ah waxaa ka sugan salawaatullahi ullahi wasalaam inuu yidhi maa askara kahiiruhu fa qaliiluhu xaraam shayga intiisa badan dadka ay sarqaamiso intiisa yar waa xaraan dhakhaatiirtu waxay leeyihiin xabad sigaara haddaad qiiqeeda waa laqoos waxaysaa hal xaboo sigaar ah haddaad intaad nugto wixii qiiqa ka soo baxo dhan aad laqdo xabaad soo din waad waxaysa sida ruux sarqaansan baadad noqon khamro cabay oo kale kulli dhakhaatiir baa caddaynaya jarmala kuwa ingiriisa kuwa muslimiin inta baa caddaynaya saddex ninoo hawshan samayso la weydiiyeyna way qireen idan culumadu waxay leeyihin wuxuu gelayaa sigaarku maa askara kasiiruhu fa qaliiluhu xaraam shayga marka wax badan laga cabo lagu sarqaamo kabadiisuna waa xaraam khamrada marka laba litir laga cabo soo la suuxi maayo dhibiceeda biyaha xaaraan wey dhihi maysa halka kabaano kuma suuxo kuma sarqaamo waxba ma dareemo ilaan laba litir iyo laba kiila ka cabo marba haddii inteeda badan lagu suuxahayo intiisa yarna waa xaaraan bu sharcigu leeya rasuulku salawatu llah waslamu calayh idan xadiidkaasuu hoosgalahayaa ayib markaynu marka aanu soo gaabin waxaann sigaarku wuxuu dhaawacahayaa shan qodob oo waaweyn oo usuul khamso loo yaqaan ama kuliyaatu shariica loo yaqaan ama maqaasidu shariica ay hoos galaan oo dhan buu dhaawacahayaa sharcigu um- ummadda wuxuu amray in toddob shan shay la ilaaliyo diintaada waa in la ilaaliyo waxa diintaada dhaawacaya lama ogolo waxa maalkaada dhaawacaya aafeynaya lama ogolo caqligaada garashadaada iyo maskaxdaada waxa dhaawacaya lama ogolo cirdigaada iyo sharaftaada iyo nasabkaada waxa dhaawacaya lama ogolo waa meeqa nasabkaada awlaada awlaada waxa dhaawacayan lama ogolo intaaba waa mamnuuc naftaada caqligaada diintaada maalkaada iyo cirdigaada oo nasabka sharafta loo jeedo shantaa qodob wax kastoo dhaawacayaaye sharcigu waa xarimaa naftaada inaad tidhahdo anaa iskale xilligaan doonaan dilayaa lagaa yeeli maayo waa amaana kula joogta diintaadu salaad baa lagu amray cibaadad baa lagu amray muxaramaad baa lagaa xarimay waad ilaalinaysa idan intaba waa dhaawacayaa hadduusan dhaawacin afarta u horraysa diinta caqliga maalka iyo naftaba shantaaba waa dhaawacay afartaaba waa dhaawacaya sigaarku maxaa yeelay naftaadii caafimaadkeedaba halis ku yahay diintaadii dulqaadkiiba kugu yarayn adoo dhan baa soo ori malaa'igtii baa kaa cararay ummadda dhibaysa caqligaadii wuu dhaawacaya maalkaadii had iyo koor lacag baa gubaysaaba had iyo koor baakir sigaaraad raadsan waa wadgubaysaa lacagta baad gubaysa maalka hantidii dhibaatooyinka sigaarku umada uu keeno aynu u qaybino dhowr qaybood waxay leenahay wuxuu keenaa dhibaatooyin fara badan dhibaatooyinka koowaad waa dhibaato xagga caafimaadka ah dhibaato xagga dhaqanka bulshada ah dhibaato xagga maalka iyo maadada ah intaba waa leeyahay dhibaatada waxaynu ku horeynaynaa xagga caafimaadka ee sigaarka uu leeyahay gaaladu intaasoo shirar bay qabteen intaasoo siminaaro lagaga hadlay sigaarka dhibaatooyinkiisay qabteen xataa baakidka sigaarka waxay kusoo qorhayaan iska ilaali waa sunaha ku dhiman waana kaa iibinaya laakiin culamo muslimiin oo dhakhaatiir ah baanu soo guurinaa hadalladooda waa dhoweyd waxaa lagu qabtay shir ay ka soo qayb galeen agtara min mi-atay tabiib iyo culamo fara badan baa xalab lagu qabtay muxaadaraad iyo abxaad iyo risaajya laga jeediyey dhakhaatiir baa joogtay meesha ka hadlaysay dhibaatooyinka uu leeyahay sigaarku kulligood waxay caddeeyeen sigaarku inuu khatar ku yahay caafimaadka iyo sixda ruuxa bini aadamka ah xaggana uu yahay sabab muhiima ah oo keena kansarka waxa loo yaqaan sarataanka waxyaabaha keena kansarka kow waxaa ka ay yidhahdeen sigaarka weliba khaasatan kansarka ku dhaca xalquumka hunguriga ama dhuunta ku dhaca boocan weyne lagu hadlayo qasabadan aad ku shaqaysanaysad ku neefsanaysa wax ku cunayso xanuunaha ku dhacee kansarka ah waxaa u badanya laga qaado waxay dhan waa sigaarka waxay kula yidhahdeen kansarka ku dhaca sambabada boqol kiiba sagaashan waxa keena waa sigaarka yidhahan dhakhaatiirtii meeshaad iskugu timid muslimiinta waxay yidhaahdeen wadnaha wadna joogsiga asakta alqalbiya ruuxuusi u socdo un wadnaha shaqada daynayay xawnaha noocaas waxaa keena boqol kiiba sagaashan waa sigaarka yidhahdeen tiibayda boqol kiiba sagaashan sigaarka laga qadaa bay yidhahdeen waxa loo yaqaano qurxatulmacidda caloosha nabar ku dhasha qod eh, boo ku dhalaata boqol kiiba sideetan sigaarka kan yidhahdeen maxaa yeelay bay yidhahdeen farabadan fara farabadan xanuuno bay sharxeen lixdan xanuun ah bay sharxeen intaysuna kaga gaabsanaynaa intaasaa kugu filan haddii aad wax dareemaysay waxay yidhaahdeen wuxuu wataa sigaarku leeyahay ama tubaakadu leedahay maado loo yaqaan nogatinka loo yaqaan oo sun ah waa sun inay sun xataa gaaladu waa tijaabiyeen intay qaadeenba waxay ku dureen bakaylay ku dureen bakayle intay soo qabteen in la cadaabiyaa fasaxay oo la dila asaga ayib bakaylay soo qabteen suntii bay ku dureen wuu sarqaamay waa sunti sigaar ku jirta eed maanta dhan nuugaysa way kugu tegaysa bakaylihii intuu sarqaamay saacada kadib uu naf baxay aduu waxaad u gegsanayso xoogu waad ka xoog badanta bakaylaha laakiin aakhiru kugu soo bixi waa ku dilaya ayib doctoorka loo yaqaana kancaan aljaabi wuxuu leeyahay oo ustaad kuliyata tibi bacda almuxaadara ayuu kelimo jeeday wuxuuna yidhi laqad madaa calaa mucaalajati lisarataani hams wa cishriina caaman falam yatinii musaabun bisarataani alxanjara ilaa mudahin buu wuxuu labaatan iyo shan sano ayaan dhakhtar ka ahay oon daaweeyaa kansarka ku dhaca boocan ama dhuunta ama hunguriga ku dhaca labaatan iyo shantaa sana buui weligay iima imanin nin kansar dhuunta uu kaga dhacay ama xalquunka uu kaga dhacoon sigaar cab aan ka ahayn sigaar cab aan ka ahayn ma arag ruux kastoon hawsha aan ka qalo ama aan ka daaweeyo ama ii yimaado halkan uu kansar kaga dhacay kulligood waxay ahaynba dadka sigaarka cabba labaatan iyo shantan muddo dheer way kugu filan waa nin dhakhtar ah oo tabiib ah oo xanuunaha kansarka daawoga la yaqaano kuliyada tibira macallinka ah wuxuuna u leeyahay wadaadku dhakhtarku wuxuu le wa ina shurba alqaliila min addukaani daar inta yari sigaarkaad cabaysa dhib bay kugu keenaysaa markastoo sigaar cabtaada uu yaraado xanuunkaadana uu yaraanaya markastoo uu batona waa kordhaya doctoor kale oo asaguna ka soo qayb galay shirkaas oo ku takhasusay xanuunaha ku dhaca saablayda ama feedhaha ku dhaca xabadkii wixii lamid a ah. wuxuu leeyahay toban xaboo sigaara yowmiyan in la cabaayay waa khatar bay ku tahay bu cala sixa toban xabo yowmiyan soddon iyo labaatan baa la cababa marinaya dadka qaarkii ayib africa marka la joogo afartan baa la gaadhsiinhay anu ma aqaan meelahan wuxuu leeyahy toban xabood cabtay yowmiyan naftaada khatar bay ku tahay halis caafimaadkaada wuxuu leeyahay boqolkiiba sagaashan intan saableyda iyo feedhaha iyo xabadka iyo sambabaha iyo keliyahay aagan dadka kansarku uu kaga dhacayo boqolkiiba sagaashan buuhi waa dadka cabasgaarka waa dhakhtar kale oo ku takhasusay intan saableyda iyo feedhaha iyo xabadka iyo wixii lamid inuu bahalku sun yahay oo maadada nogatiinka iyo wixii lamid ay ka buuxaan lagu dhammaan qolyaha beerleyda tubaakada beera ma weydiiseen beerleyda tubaakada beera tubaaka lama ilaaliyo way baxdaa xataa lama od xooluhu ma cunaan oo shimbiruhu ma cunaan way ka cararayaan shimbiruhu igo dhanba ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku ilhaamay u sheega waxaan uu sun yahay nee neef mar goosto ku leexda waa arki laakiin inay daaqdo xooluhu daaqaan ama shimbiruhu daaqaan ka suga maysa maxaa yeelay sabix isma rabbika alaclى aladi khalaqa fasawaa waladii qadara fahadaa xayawaan kasta qaab ku noolan lahaa iyo waxa dhibaya u yaqaana ilmaha yarka saad u dhasho oo xoogo usbuucyo gaadho wax yaroo gubay haddaa tabsugu ooyahaya yaa u sheegay inuu waxaan dhib badan yahay cidna ooma sheegin isagoona hadlaynin oon waxba fahmayn dhuxusha wuu laaci laakiin markuu ku gubto mar damba laaci maayo waa ka cararhaya markuu caqligiisu tamiiskiisu uu soo sufcinaado inta hore u dee xaabqaadka iyo masqaadka u yahay oo abesada iska rugi lagama hadlayo markuu xoogo u dareemo waa ka cararaya waxa dhibay waa saas xayawaanka dhan baa saas ilahay baa subxaanahu watacaala ku ilhaamay idan dhakhaatiirtii muslimiinta ahaa iyo kuwii gaaladaaba kulli waxay qirayaan in sigaarku uu dhaawacayo caafimaadka ruuxa bani aadamka khatarra uu u yahay cudurro halisana uu keenayo ninkan nusuustaynu soo akrinay iyo culammadu waxay ka yidhahdeen aan ku qancaynin lafiisa ha ilaashado bal caafimaadkiisuna ha ilaaliyo dhibaatooyinka uu keenayo bulsha bulshada uu ku keenayo arrimaha ijtimaaciga ee madaniga uu ku keenaya waxaa ka mid ah hawada ayuu fasaadanaya culammadu waxay leeyihiin shay kasta ummaddu intay u baahan tahay buu ilaahay ka dhigaa oo waasiciya adduunka waxa loogu baahi badan yahay waxaa weeye waa oxygenka hawadan wey hawadaa meel soo joogto way taallaa meel kastoo taagan tahay waad geelaysa ruux maanta dhihi karo cunaqabatayn hawaan ku samaynaa soomaaliya arki maysaan lama awoodo cunaqabatayn dhaqaalaan kugu samaynayo cunaqabatayn biyaan kugu samaynaya howlo badan waa la odhan karaa mararka qaarkood haddii webi iyo isbaro loo dhigto socda laakiin hawadu lama xukumi karo maxaa yeelay waa shay ruuxa bini aadamka sikin sikin ugu baahan yahay minad ba ugu baahan yahay ilbiriqsigii buu u baahan yahay haddii ruux bini aadama uu taxakumo ummad o dhan baa dhamaanaysa ilahay meel kastoo dhigay waxaa kale loogu baahi badan yahay soo raaca bi hawada waa biyaha biyaha meel kasta bad socod fadhida iyo webi qulqulahay iyo ilo duraab hay yaaxeen iyo ilo qulqulahay iyo ceelal iyo meeshaad qodoba biyaad ka helaysa ama ha fogaadeen ama ha dhawaadeen maxaa yeele baahida biyaha loo qaba ayaa ka badan baahida loo qabo cuntada iyo raashinka biyaha lagama maarmo laakiin raashinku maalmaad ka marmi karta maalmaad ka socon karta idan wax kastoo saas ah meel kasta la dhigay idan sigaarku waxaan leenahay wuxuu fasaadinayaa oo kharibayaa hawadii dadku ay istinshaqsanayeen wadooyinkii iyo qolalkii iyo meel kastaba markaad kusii dayso hawadoo dhan baad kumaynaysaaba sun wey hawada dadku ay jiidayaan caafimaad darra ka dhacaysa bal waxay dhakhaatiirtu sheegeen ruuxa bini aadamka en sigaarka cabaynin laftirkiisu marar bu xanuun ahaa sigaarku uu keen ay ku dhacayaan sababtuna waxaa weeye meel lagu cabayo qol lagu cabayaad in badan fadhiday iskuul ay dad ku cabayaan baad in badan fadhiday waddo sigaaraysan oo fadhida dhowr kor soo martay waad jiiday sanki sanbabii wixi tagay waxay leeyihin sigaarka xataa sanka laga qaatay ee uu ruuxu oriyo wuxuu dhaawacayaa ruuxa wadnihiisa wuu tabartuuna ka qaba wana wiiqaya weliba waxaa sii ruux markuu xasaasiyad qabo alerji wax noocaasa uu qabo wadnihiisa dhaawac weyn buu siarku geysanaya doctoorka la yaqaan doctor naadim anusaymi oo dhakhaatiirta xalab mas-uulkooda wuxuu leeyay biana aljuluusa arbaca saacaatin fii urfatin fii gurfati almudakhiniin almuqlaqa tucaadilu cashra sajaayir buur qol daaqadiisu ay xidhan yihiin oon hawiiyo eer fiicanan helaynin oo sigaar lagu cabayo afar saacdood dhex fadhida buu waxay la mid tahay adoo toban xabo sigaar cabay toban midh adoo jiidaoo cabay bay la mid noqonaysaa afar saacdood dhex fadhiya meel sigaar lagu cabay dhibkii marka soo gaari lahaan baa soo gaadhay bal markaad la fadhiisato dad sigaarka cabba xaggana xanuunsan way qufac badan yihin maanta or bay ku hayaan soorid ku hayan maasuuri kugu wad marka horeba ma balaayadan iska daysa iyo sunta waxay leeyihiin culammadu durba xanuunahay dadkaa tilaabeen gudbiyaan waa gudbiyaan waxay gudbiyaan tiibayda waxay gudbiyaan hargabka waxay gudbiyaan xanuuna fara badan oo gudba weliba khaasatan markuu ruuxu dhisoodo ama uu qufaco idan maadaama hawadu ay tahay cunsur muhiima oo nolosha bini aadamka muhiim u ah waa in la ilaaliyo saynu u ilaalinayno nadaafadda iyo nadaafadda biyaha biyaha inay wasakoobaan lama ogolo biyihii lacabe lagu noolaa wey hawadii lagu noolaa ee sanka laga jiidanayay ee oxygenka laga helayay haddii la wasakayso muskil mushkila ma ah idan waa darar ijtimaaci ayuu baalku leey nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi saxaabada qaarkood wuxuu ku yidhi man akala sawman aw basalan falya falyactazilna walyactazil masjidana walyaqcud fii beyti ninkii toon soo cuna ama basal soo rooga yuusan soo noo soo dhawaanin bu nabig salawatullah slam aleyh yuusan noo imanin masaajida jamaacadana yuusan iman gurigiisaas ka fadhiisto bilaahi calaykum basal iyo toon iyo sigaarkiyo daran qadiday gabadha kuu karisa iyo quraacda iyo raashinkii iyo suxuurta xooguhu toona lagu qasbo iyo xooguhu basalo soo rogtay xaggana iska rumaytay oo xooguhu xuruufteeda lagaa dareemayay iyo baalkan sigaarkee sunta ah weliba toontu waa daawo xanuuno badan bay daaweysaa hal cudur lagama qaado basashu waa sidoo kale xanuuno badan bay daaweysaa wax cudura lagama qaado waa raashin xalaala laakiin sigaarka sunta ahaa ee xaggana urayay iyo toon iyo basalkeebaa daran na wuxuu leeyay masaajidda ma iman kartid gurigaada fadhiiso hanoo soo dhawaan malaa'igtaan naga fiijin idan dukaanka iyo sigaarka ka daran ashaddu iscaajan min asawmi waalbasal sigaarku wuxuu dhibayaa oo dhib ku hayaa bulshada muslimiinta iyo keyrkood iyo malaa'igtaba idan darar ijtimaaci ah ayuu leehay dhibaato xagga caafimaad waa keenay dhibaatooyin xagga bulshada iyo wada dhaqanka iyo habsocodka magaalada iyo wada dhaqanka bulshadana dhaawac buu ku keenaya wuxuu kaloo dhaawac ku keenayaa dhaqaalaha ruuxa bini aadamka ah xabadii siyaarka meeqa la siiya hadda baakidiisa waa shan eero baakadiisi waa shan eero baakadkan labaiyo toban baa mise toban baa ku jirta labaatan idan shan eero waa lacagtee dhan wey waa zakaatulfitriga dhannayd wey halkaasaa shan eero ku qoranta ruux muslima bini aadama zakadiisa dhannayd oo bil dhan oo ramadaan uu soomayay wixii laqwi iyo rafad iyo khalada ku dhacay uu ka zakaynay zakadii jidhkiisu uu ka goynaya waa shan eera halkii baakadee sigaarkana waa shan eero ee aad maalin isticmaalaysa ama aada laba maalmood isticmaalaysa idan dhaqaalihii muslimiinta buu dhaawacaya bal wuxuu keenayaa sigaarku in aad xawna ka qaado xawnahaasoo daawoyntoodii inaad ka daaweyso uu ku baxo malaayiin melafuluus ay ku baxo xawnuhu keenahayaa xawnihii in lagaa dawaad u baahanaysa intaasoo dhaqaalaha ku baxay kumaankun baa ku baxaysa naftaadi baa khatar ku gelaysa marka hore lacag baa dabka saartad gubtay xanuun baad ka qaaday xanuunkii daaweyntiisana malaayiin baa ku bixi intaasoo mushkila waa leeyahay wasiirkii wasiirka caafimaadka sacuudiga wuxuu leeyahay dhaqaalaha ka soo gala reer khaliij ka soo gala buu i canshuurta siyaarka dhibkana haysta waxaa wey canshuurtay dawladuhu ka qaadaan ree yurub ree galbeedku ka qaadaan sigaarka ka qaadaan waa canshuur adag weyn oo ku keenaysa dadka ka gaacsan sigaarka inay iska badaayaan ama yareeyaan caalamulislaami marka la tago waxa la canshuuro waxaa ugu raqiisan sigaarka waxaa la rabaa in lagu aafeeyo weliba waxaa ugu sii raqiisan duwal khaliij marka la marayo waana meesha ugu badan ee sigaar lagu cabo wey waa adduunka inta ka dhaqnayd wey inta baa la rabaa in la aafeeyo mid kansar lagu dilo iyo mid tiibbay ka qaada iyo mid suu uxuxuleya naftu kaga baxdo waxaasa la doonaya yacni si aadan dareemaynin baa muslimiinta loola dagaalamaya meesha dadkii soo saarayay iyo gaaladii cabbaysay la canshuur iyo canshuur ku kaliftay inay iska badaayaan faa'iidana aysan ka helin wixii aafaysanba mooyeen marka la tago waddamaha islaamka waxaa laga dhigaya siyaarka wax la canshuura ugu yaryahay xataa khamrada la geeyo waa bilaa canshuur qaybo ka mid a ah. dhibkaasaa na haysta wasiirka wuxuu leey marka dhaqaalaha naga soo gala buu ihi canshuuraadka sigaarka inta naga soo gasho toban laabkeed baan ku bixinaa buu ihi cudurka laga qaada daaweyntiisa cudurraha ay ka qaadeen dadka cabahayay toban laabkeed baan ku bixinaa buu ihi naga soo galay inaan daaweyno mid kansar laga daaweyn balay laga daaweeya dhibaatooyinka marka uu leeyahay maadiga xagga dhaqaala dhaawac ahay wax kuu dhigmaya lama arko shilinki baad la ordaysaa maantao dhan baad lacag gubi hadhow baa xanuun ka qaadi daaweyn baad u baahan bal intaad adu tabar u weydo yaa tolo qaylinaysa kansar baad ka qaadaya kansar iskama daaweyn kar waa in muslimiin lagugu yeedho iyo dawlado iyo jamciyaad lagugu yeedho wey aafadaasuu leeyahy wuxuu kaloo leeyahy dhibaatooyin xagga akhlaaqda iyo anshax iyo adaabta buu leeyay usluubta sigaarka waxay dhalinyaradu ku bartaan tuugnimada lagu bartaa markuu xabadii sigaarkeed wuxuu ku gato waay hooyadiibu jeeb jeebsiiba haya aabihii koolkiisaba baaranhaya kaarkii yaraayo aduq wax kula soo baxay buu xadaya wax kula soo baxahay tuugnima kow sigaar bay ka bilaabataa hawshaana waa in loo gaanfilaya oon hadda cidna ka qarsoonay maalka aabihii iyo kahooyadii iyo qaaribtiis xataa saaxiibkiibu xadaya waxaa laga yaabay inuusan hooyadii jeebkeeda u xadin oon saaxiibka shilan uusan ka xadin uuli aad ku qadaysid ama wax ku cuntin laakiin mir sigaar u xadaya wax kasta u samaynaya bal qolyaha maxaakimtae maxkamadaha ka shaqeeya gaal iyo islaamba waxay soo caddeeyeen nimanka damb dembiga galee mujrimiinta ah dambiilaysha wax dhaca wax dila wax qarbuda adduunka jooga boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa qolyaha sigaarka cabay dheh booliskii gaal iyo muslimiin ba dhex joogay wuxuu soo caddaynayaa dadka wax dhaceen mujrimiinta ah, maafiyada ah ee dadka jeebsiima ama laaya ama dila ama wax dhaca boqol kiiba sagaashan iyo shan sigaarka cabaan bay idhahdeen ayadoo sidaa tahay baa la wadaa oo la iibinaya oo lasoo saaraya waa la ogyahay sigaarka waxaa kaloo ku jira xagga akhlaaqda iyo anshax iyo usluubta marka la feereeyo waa taqliidu acmaa waana taqliid lilkufaar ruux muslima ah inuu gaalada ku daydo oo iyaga daba habagsado oo daba taagnaado waad ogtahay gaal baa soo saaray asagaa ka ganacsanaya isagaa ummadda ku aafaynaya inaad siduu afka u taagay afka oo la taagto oo wuxuu gaalsameeyaba fartuu qorba aada qortaay waxaa weeyaan dadnimo xumo wey wax laga faano laga yaqsado wey arrinta iyada akhlaaq xumadu keena waxaa ka mid ah doctor gaala wuxuu leeyahy dabiibaas wuxuu leeyahy johnston loo yaqaan wuxuu leeyahay sigaarku wuxuu keenaa buu hi dabeecad xumo ruuxa sigaarka cabo wuxuu noqon buuhi rajul casabi isfilitaa ku kacay indhuhu taagi wax qaadan buu noqon war maxaa kaa maqan hadday gaajo qabato danba kama laha hadduu biyo u baaha dan kama laha laakiin xaraar ay hayso maxaa xaraara ah maxaa xaraarada hayso maxay hadday gaajo ku hayso ayar qadi hal beriisa lagu siiyey hadduu biyo u baahan tahay lagu soo qabto indhuhu ka ilmaynaya xaraar haysu guda wuxuu noqon bu ruuxa sigaarka cabba ruux xanaaq badan oo isfiilita ah oo taran qaba oo indhaha taagayo qaadan bal waxaa dhici karta buu uhi in uu ruux u dil xabad sigaara kow dhabta uga goy isagoon u dilaynin haaf bariisaysi waxaa cunaysii laakiin wuxuu u diliyey xabad sigaaraysii bal waxaa laga yaabay culumadu leeyihin inuu ruux u gaalooba xabad sigaar leanna ruux waa ruux qaadan wey akhlaaq xumadu keena waxaa ka mid a ah, dabeec xumed marka laga tago ruuxa bini aadamka ee sigaarka caba ruux dulli ah wey waxaa u fudud inuu kaada mid sigaar ii dhiib oo baryo toban gacanta taago asagoo ka xishoon oon ku dhacayn inuu ku dhawniyo qadada iga bix maanta waa baahanahay aan xoogu qurac u baahanahay wuu ka xishoon ama wuu iska lugayn ama xudhi caawa laga yaban casho heshe iska dulqaabo laakiin markuu sigaarku qabto gacmo hoorsanaya gaal iyo muslim wuxuu ka leexan lama arko iidhi uu leehay idan muxuu keenay dhaqan xumo aan ruux muslima looga baahnayn nabigu wuxuu yihi ruuxa muslimka ah hadduu awoodo inuusan ruux bini aadam waxba weydiisan iuusan weydiisanin sidaa saaab saa darteed saxaabada iyagoo hasha saaran oo gaadidka saaran baa shaabugiyo ushay wateen baa ka dhici jirtay intuu hasha fadhiisiiyo oo uu soo dego yuu qaadan jiray isagoo loo dhiibi karo isagoo awood hebel usha isoo dhiib shaabuga ii dhiib aan socday hal baan saaranay ma soo degi karee hashuu fadhiisin wuu soo degay ushiisu qaadan kadibna wuu koraya intaa wuxuu doonaya insu ruux bini aadam wax usan weydiisan inaad marka gacanta horsato oo dawarsato xabad sigaar ii dhiiba tiraado waa dhaqan xum culummadu markay dareemeen hawsha ayada ah sigaarku dhibaatada uu leeyahay ay ogaadeen bay ka hadleen waxayna fatwoodeen inuu sigaarku xaaraan yahay wadaad aan ka warqabin sigaarka dhibaatooyinkiisa oo wax kuu macjilleeyeysu ku kharribin baalkan lama aqoonin waagi hore erguu nagu ahaa isagoo socduna soo galay waadi way fiiriyeen waa caleen baxdo bac lagu duduubo kadibna dab la qabadsiiyo waxay dahan meeshan dhibkuma jiro wadaadaha qaarkood laakiin qaybtooda dhakhaatiirta yd culummo dhakhaatiira jirto waxay yaqaan markay ogaadeen inuu sun yahay waxay khudbad inu caaram yahay hadda laakiin gaal iyo islaamba sigaar wuxuu yahay waa la ogaaday gaal iyo islaamba waxaa la ogaaday inuu sun yahay qalbiga dhaawacayo caafimaadka dilayo uu ummadda aafeynayo akhlaaqda baabinayo dhaqaalaha dhaawacayo wuxuu ka tegi ma jir dhaqaaluusan ka tegin waanu soo tilmaanay akhlaaqdiiyo usuubtuusan ka tegin wuxuusan ka tegin muxuu kaloo dhaawacay caafimaadka ruux bini aadamkaa arrimihii bulshada iyo habdhaqankii o dhan buu dhaawacaya wax khariban wey xanafiyada ninka loo yaqan ibnu caabidiin kitaabka la yihahdo tanqiixu alxamidiya wuxuu leeyahay in habata fi hada dukhaani adraarun sarfun khaal min almanaafici fayajuuzu aliftaa bitaxriimi buuri hadday sugnaata buuri qiiqan la beryahan dambe adraar sirf ama sarfun cado khaalis ah khaalin min almanaafic wax dheef aan lahayn muxuu dheef u leeyahay ummaddu baa aafaynayaa waxaa banaan buula sheekhu in la fatwoodo inuu xaaraam yahay inaad tidhahdaa ka soo saar qur-aanka ina sigaara xaaraamun waa khalad ina sigaara waddukaana xaaraamu wa ina alqaata xaaraam ka soo bixiyo qur-aanka uu leeyihi sunna nebi maxaad ka keena war sunnadu iyo shareecadu qaybna si cad oo juz-a ah bay u caddaysaa xukunkiisi qaybna qawaacid caama kulliya ah bay leedahay adugu inaad muslimta qur-aan ka soo saar magacaa maxamed baa lawada inaad muslimta qur-aan ka soo saar sharca nabi maxamed xadiis ka soo saar waxaasoo kale waa waxaa weeya nin dalle daliil ma waayo wey ayib marka waxaynu leedahay sheekhu maadaama uu yidhi hadday sugnaato inuu dhib leeyahy waynu xarimaynaa qad habata al'aana dararuhu fi الsixati wاlmaali wاlakhlaaqi fi اlmujtamac inuu maalka iyo caafimaadka iyo dhaqanka bulshada iyo habdhaqanko dhanba dhaawacayo intaba waa cadday kitaabkiisa loo yaqaana eh, adur almukhtaar wuxuu ku leeyahay sheekhu min kitaabi alashriba wannatnu yaddaci shaaribuhu annahu laa yuskar wain sullima lahu fa inahu mufatir wahuwa xaraam buu leehay sigaarka maanta la cabo woodhi ninka cabbaaya wuxuu dhihi waxba ma sarqaaminayo waxay shareecadu xarintay ma ma aha uun qaybta waxwaasha keliya ama lagu sarqaamo qaybaan lagu sarqaamin oo xaaraanaa jirta hilibka doofarka ma lagu sarqaamaa dhiigga ma lagu sarqaamaa waxyaaba sharcigu xarimay oon lagu sarqaamin oon lagu marqaamin baa jirta laakiin dhibaatooyin kale uu leeyahay loo xarimay ilaahay baana subxaana wa tacaala garanay had xataa haddaynu yeello buu ihi sigaarku inuusan ruuxa waalaynin waxaan leynahay fa innahu mufatir ruuxuu dhaawacaya caafimaadkiisa wuu dilayaa waana xaaraan buuhi waa xanafiyada raggooda u dambeeya soo gaadhay sigaarka xilligu soo baxay shaaficiyadu kitaabkay odhan jireen buqya ay dhihi jireen axkaan afarta boqod baa laga dayaa markay rabaan inay ku leexiyaan waxay ku dhihi axkaan afarta boqod baa laga dayaa afarta boqod waxay sheegi jireen marka laga soo xidhi maayo waa waa iska wey buqyahan hadda aynu sheegayno iyo kitaabka baajuuriga loo yaqaan iyo kitaabay bakri u yaqaanaa iyo kitaab bujayri maca alkhadiib afartaa boqod ba axkaan laga dayaa bay ku odhan jireen waa waagi waagi hore wey hadda axaadiis baa la haystaa bujayri min bakri midna looma baahan kitaabka waxaa ku qoran wayaxrumu baycu tumbaaki minman yashrabuhu aw yasqiihi aw yusqiihi hayra wuxuu ihi sigaarka in laga ganacsado iyo tubaakada ma bannaano waana xaaraan lagana iibiyo ruux cabaya ama ruux ruux kale siisinaya laga iibiyo ninka qalyubu loo yaqaano oo kitaabka minhaajka shaafici ku baaba'day ragga sharxa kula ka mid ah nin caalim uu ahaa oo fiqiga diinta yaqaana dhakhtarna wuu ahaa sigaarkii markuu soo baxay buu joogay wuxuu waa xaaraan sharcan wa caqlan wasixatan buu maxaa yeele wuu baadhay wuu ogaaday dhibaatooyinkiisa dhaktar buu ahaa idan wuxuu haddii dhakhtarnimo iyo caafimaad iyo min xaysu sixa lagu ogaaday inuu dhib keenayo diinta dhaawacayo ama caafimaadka bini aadamka iyo nafta dhaawacayo ama akhlaaqda dhaawacayo ama maalka dhaawacayo waa xaaraam wey cinda shariica idan maadaama tabiib ahaa xaggana caalim faqiih ahaa wuxuu yihi waa xaaraan wuuna fadooday hal qowl buuna ka baajuur ninka loo yaqaana xaashihiisa caalimna qaasim asagu wuxuu leeyahay waqad tactariihi alxurmatu in tuyuqina dararu sigaarku waxaa laga yaabaa iyo tubaakadu in uu xaaraan noqdo markaynu ogaano inuu dhib leh asagu ma ogeyn xilliga asaga ma ma ogaan karin sigaarku ku leeyahay horumarkan cilmigan xadiidkan lama haynin taqadumkan lama haynin kushuufaadkan ikhtishaafaadkan la gaahay ma jirin hadda warku waa caddaan maalikiyadu ayagu sheekhooda loo yaqaan axmed khaalid ibn axmed min fuqaai maalikiy wuxuu walaa yajuusu imaamatu man yashrabu tumbaag wala litijaaru bihi walaa bimaa yuskir buuri nin sigaar caba imaam ma noqon karo ummadna salaad kama faasiq weeye sidoo kale lagama ganacsan kara bu culamada xarimtay maalikiyada waxaa ka mid ah asheekh ibraahim allaqaani ninka jawhara iska laha jawhara tawxiidkii ashaacir akrisan jirtay ninkii iska laha baa ka mid ah keyrkiiba sheekh ibraahim allaqaani waxaa kaloo xanaabilada xanaabiladu waxaa ka mid ah asheekh cabdallah ibn ali sheekh wuxuuna yidhi wabima intuu ka hadlay sigaarka iyo dhibaatooyinkiisa ya wuxuu leeyahy wabima dakarna min kalaami rasuuli illaahi wa kalaami ahli اlcilmi tabayana laka taxriimu الtibni aw الnatni aladi kahura fi hada الzamani isticmaaluhu axaadiisaynu soo sheegnay iyo aayaadkanu soo dareerinay iyo kalaamka culammadan soo guurshay buuri markaad fiiriso waxaa kuu caddaan in sigaarku uu xaaraan yahaybu weliba kan hadal la isticmaalan ka hadlaynaabu culimada xarimtay waxaa ka mid ah min alxanaabila asheekh axmed asanhuri wadaadihii hore marka baneeyey ama yidhi waa karaaho ama yidhi waa khilaaf alowlaa ama yidhi waa bannaan yahay ama yidhi ruuxuu dhibayo uu ku sarqamayna waa xaaraan ruux kale oo u bannaan yahay wadaadda waxay ahayn aan ahaayeen aan u kuurgelin hoosna aan u fiirinin dhibaatooyinku sigaarku leeyahay xilligaana lama ogaan karin adugu haddaad hadda ogaatay dhibkiisii waalcaalimu xujatun calaa man lam yaclam wadaad baa yidhi waxba ka socon maayo waxaa la rabaa wixii dhibkiisa in la fiiriyo xataa haddaynu waayi lahay dhakhaatiir muslimiin ah oo caddeeya dhibaatooyinka baashu leedahay oy gaaladu caddeeyaan waa la qabsanaya warkooda leanno yani shaygan in min xaysu sixa wa tibi la ogaada dhibkiisa waa masala maadiya wey cilmiga diinta ayaan gaala laga qadinin laakiin cilmiga adduunyada markay ku fiican yihin waa laga qadanaya idan haddayba marka culumii muslimiinta iyo kuwii gaalada ahaa iyo dhakhaatiirta muslimiinta iyo kuwii gaalada kulli ay caddeeyeen baalka dhibaatooyinkiisi oo caafimaadkii bani aadamka uu dhaawacayo oo uu dhaawacayo maalkii iyo hantida baabi'inayo oo arrimihii ijtimaaciga bulshada uu dhaawacayo oo akhlaaqdii anshaxii usluubta uu ku ciyaarayo waxaa hadda loo daba wareegeystay ama loo daba socdaayo waa khalad wey idan baalka asagaa dhibaatooyinkaas uu leeyahay usuusha fara badan inuu sheegnay buunu hoosgelayaa marka waxaanu leeyahay sigaarku waa shay xaaraana mana bannaano lagamana ganacsan karo ummaddana lama siin karo ruuxna laguma caawin karo ruuxii intii uu ogaado wuxuu inuu xaaraam yahay ku adeygana waa faasiq markhaati markhaati ma galo salaadna ummadda tujin maayo sidii wadaadadu ku yidhahdeen ay kuu sheegeen idan baalka asagaa ah, dhallinyaroy ha la yska ilaaliyo ummaddan ayaan lagu aafaynin waalidkuna intuu kala dagaalami karo dhalinyarada iyo bulshada ha kala dagaalamo han lisu kaalmayso arrintaas ladagaa la dagaalankeeda iyo kahortageeda calaa aqali taqdiir waxaa ku sugan mushaabahat inaynu muslimiin baynu gaala iska daba higsanno waxay sameeyaanba aynu samayno isagoo wuxuu caafimaadkeena u dhaawacayo diinteenni baabi'inayaayo waa caqli darro iyo inaynu danteenna garan weyno weeye ilaahay subxana wa tacala laga cabsado inaasaan kusoo gaabin lahaa masalada ku saabsan sigaarka iyo wixii lamid ah insha sha allahu tacaala bilahi towfiiq jazakum allah khayran sheekhana alfaadil sheekh xasaan muxadaradaasi qayin kale ee runtii ku saabsan sigaarka iyo dhibaatooyinkiisa ee sheekhu noo soo jeediyey insha allah waxaan isku dayi doonaa inta salaada casar ka horeysa in aanu gelino wixii su-aalaha ee ku saabsan muxaadaradan iyo kuwii shalay inta ka hartay su-aasha ugu horeysa waxay tahay arrinta ku saabsan sigaarka waxaa jirtay bay samar aada ay u soo shaaacday ama dad culimo sheeganaya qaarkood ay fadwoodeen in sigaarka haddii la cabo soonka uusan jebinaynin marka arrintaas bismillaah wadaadaha fudwooday waa jiraan maqaalayna ku qoran arrinta ayada ah internetkana waa soo geliyeen laakiin wax jira ma ah leannu culummadu markay ka hadlayaan waxyaabaha soomka jabiya waxay ka hadlayaan shay kastoo can dariiqi alfam ama sanka waddadiisa kaa gaaroo caloosha tagaaya waa mufatir ama waa mufatir lisawm sigaarkuna kamiyaad qiiq ah ayaa caloosha ka daaya sanbabaha tegaya sanbabada iyo wadnaha iyo jidhkaas o dhan buu gaadhayaa sidaa darteed marka hadda lagu shameeyey tashriix oo dad sigaarka cabbi jiray oo u dhintay xanuunahaas la qalay waxaa lagu arkaa qalbigooda iyo sanbabkoodao dhan oo xidhan oo wax madow ka buuxo marka lama joojiyana biyo madow ay ka daadanayaan waana abxaad qoran oo tibbi oo meel kastaba laga heli marka loo baahdo markii la dabagala usha ayada marka sigaarku soon ma jabiyo waa nin ummadda u fasaxay iska afura sigaarku waa xaaraan waana kabiira min alkabaa'ir maadaama ay cadaatay inuu dhibaatooyinka uu leeyahay nusuus qur-aan uu ku dhacayaa axaadiisna waa taabanaya qawaacid alkhamsana waa dhaawacayaa soonkuna wuu jebinaya adoo marka dambaabay oo wax dembi a ah soonka ku jebiyey baa la dembi tahay ninka yidhi soon ma jabiyana waa sheeko raqiisa kuwii ribaa bannaan oo kale un wey yacni morgage baa idiin bannaan guryaha ridaa qaatoo kale kuwa oo kale wey hadiyo koorna wadaad wax leexiya bita'wiil ow bikayri ta'wiilna lama waayo sideeduba ilaahay laga cabsado fidradiinna iyo caqligii saliimka markaad u bandhigtaan qiiq la nuugayo caloosha la geenayo sigaar soon jabin maayo inaysan jirin waad garanaysaane su-aalaha noocaasoo kale in laiska dayaa odhan laha wabilahi towfiiq saa-iilkan waxa uu leeyahay waxyaabahan laysku sawiro ee jirka lagu qoro taatuuga ama tatu antiga loo yaqaano luqadahan markii lagu hadlo oo jirka qayb ka mida lagu sawiro haddaysan weliba ahayn meelihii weesada maxay diintu ka qabtaa bismillaah waxyaabaha noocaasa waxay diintu ka qabto waa idiin cadda waad ogtihi hadda kulligin waad qoslaysaan waxa inuu khaldan yaaba dareemaysa ma bannaano sheekh waa shay xaaraan ah. shareecadu waxay diiday baa jiro loo yaqaana washmi washmigu wuxuu ahaa in ciridkoo kale intii la turqo rinji madow lagu daadiyo ruuxa afka gudoon oo kale uu af madow yeesho ciridkaa lagu qurxin jiray dumarkaa isticmaali jiray waxyaabaha noocaasa ee jidhka lagu turqayo ama rinjaan loogu dhajinayo ama rinji la mariyoon kaa fuqaynin ah xataa hadduusan sawir ahayn waaba xaaraan mana bannaano hadduu marka sawir xayawaan iyo hebel baan jeclahay war magaciisa oo kale u yahay iyo dhaqan gaar lagaga dayana u yahayna waa waxaa weeyaan waa kabiira meel min alkabair kabasi daran taxriimka hore waxaa raacaya tashabuh bilkufaar ayaa raacaya labada dhaqane xunna waa ku jirtaa kownu uu washmi yahay iyo takyiir likhalqi illaah iyo cabas jidhkii lagu ciyaarayo uu yahay iyo asagoo tashabuh bilkaafiraat ama bilkufaar uu yahayna waa ku jiraa iyo asagoo suuro ah. sawir noqon kara intuba waa ku jira markaa marxaba sheekh soomaaliya tashabuh lilkufaar iyo yani tashabuh waxaa weeyaan qaacida qaacida min qawaacid shariica wey ruuxa muslimka ah. waxaa la doonayaa inuu yahay ruux dhaqan wanaagsan leh ilaahay rasuulka ka amar qaadanayo xayawaanaadka iyo gaaladan isku ekaysin yacni markaad sujuudayso nabi wuxuu ku yihi sidii aygii yaan jinyaha loo fidin aygu markuu fadhiisanayo iyo bisada iyo libaaxa iyo labada jeeni bay fidiyaan leanna culimmadu waxay sheegaan inuusan lahayn xubintan laamata ma laha jeenisu waa isku bixis meel dhaxda uu ka laamo adinka hore libaaxo ama dhurwaagu ama baalkan dawacada wixii lamid ah, xayawaanaadkan subca loo yaqaan ma laha idan intuu laaba saa uma istaagi karo waa inuu wada fidsado ruuxa muslimka markuu sujuudayo inuu sidaa yidhaahdo inuu saa dhaha lama ogolo haddaad fadhiisan sidii ratigaa u fadhiisanin baa le haddaad tukanayso sida dawcadii ama dacwadii waxaa tiradaba ha gardaymooni inaad dhus dhusdhusleyid xaggana fiiriso xaggana fiiriso lama ogolo ruux waa inuu hayiin ah oo socdo oo degan noqo inay duruuf kugu kalifto mooye maxaad xagga ka jilacaysa khifa iyo taysh baa ku jira inaad gaardamooto idan sidoo kale waxaan la ogolayn ruuxa muslimka ah in uu gaala isu ekaysiiyo dhaqamada gaalada u khaaska ah ama caadaadkooda ah ama mucaamalaadkooda khaaska ah iyagu ay xurmeeyaan baan ujeedaa ama diintoodaba ku lug leh waxay diinta ka dhiganayaan in ruuxu uu isu ekaysi waa mamnuuc waana xaaraam bal nabigu waxaa ka sugan khaalifuu wliyaaa shaytaan khaalifu alyahuuda waannasaara wa khaalifu wliyaaa shaytaan idan ragga looma ogolo sida sidai dumarkii isu ekaysiiyaan dumarku looma ogolo inay baabka ragga soo galaan nin kasta wey iyo dariiq bu rabbi siiye subxaana wa tacaala wadadaa inaan laga leexnin baa la doonaya oon qaabkaa loo fikrin taasaan tasha uga jeednaa arrintaa waa xaaraan wey mana banaano bilahi tawfiiq haddii walaalkay aan lacag siiyo intuu weydiistay anuu og inuu sigaar cabo oo lacagta uu sigaar siisan doono dembi maiga soo gaarayaa bismillaah adoo og walaalka haddii aad ku caawisay sigaar inaad dembiilo tahay waa ku caddahay annagana bilaash baad noo weydiinaysa waa iska caddahay wa tacaawanu cala albiri waataqwa walaa tacaawanu cala alimi waalcudwaan haddadan ogeyn baan qiil ku barbaari lahay haddadan ka warqabin walaal wuxuu ku yidhi shan liira ii dhib ama shan euro isii waa siisay xaggu ka wareegu ku soo gatay waxaan ku odhan lahay walaalkaa waxbuu ku weydiistay waadna caawisay maadan ogeyn maa cala min sabiil laakiin maadaama hawsha aad ogaatay inuu sigaar ku gadanhayo haddee waxaad ku caawisay shay xaaraana ninka xaaraanta cabay ee sameeyey iyo ninka caawinayana waa isku dembi arrintaa waa in la ogaado lagana digtoonaada waa bilahi su-aashan waxay odhanaysaa bisha ramadaan waxaa jira dhallinyaro fara badan oo hadda meelaha macdonaldska ka shaqeeya marka cuntaana la iibiyaa cuntadaasi ama gaalaa oo meelahan lagu cuno cuntooyinkaan diyaarsana rootiga iyo jibsiga iyo dukaamadaas noocaas oo kale ama aqaan xagga waxaa ka tirahdaan marka gaalana waa ka iibsataa dad muslimiin oo aan soomanaynna way yimaadaan ka shaqaynta meeshaas marka ma ba bismillah maqaacyaha xilliga ramadaanka oo kale bilaada gaalada ku yaalla kuwa haddaad joogtaan oo kale haddii la ogyahay dadka ka cuntaynaya keliya inay gaalo yihiin way iska furaan karaan waana laga shaqayn karaa haddaan wax xaaraan ummadda loo dhibayn khansiir iyo wixii lamid iyo khamra iyo wax lamid laakiin haddii la ogyahay inay muslimiin ka cuntaynayaan soonkuna ku waajibay fasaqa ah lagu kaalmayn maayo fisqigaa iyo dembigaa iyo waxay ku dhex jiraan maqaxdan la xidhaa wanaagsan aan loo adeegin ninka asagoo sidaa ku shaqeeyana aatim wey hawsha waan layska ilaaliyo lana socdo ruuxa muslimka aan marnaba macsiya lagu kaalmaynin amaa gaalku marka horeba soonu la gaadhin waxa waa aqdaamanay khinsiirkii baktigu cunay haddana annagu xalaalaan ka qadanaynaa oo wax xaalaana ma siinayn idan say u bannaanayd mucaamalada gaalka qabla ramadaan iyo bacda ramadaan asnaa ramadaanna waa bannaan tahay laakiin ruuxu muslima loogu kaalmayn maayo raashiin walaa hayrkii uu ku afuraayo ilahayna ku caasinayo xataa ibnu taymiya wuxuu odhan jiray haddii ruux uu kaa iibsado kibis iyo caano iyo biyo aada og tahay inuu khamro ku cabbi doono khamraa meel u taalla wuxuu ihi kiilo hiliba ii dhib inuu karsado oo cuuna khamradan ka dilcubo rabaa wuxuu isku kaalmaysanayaa raashinka iyo khamradii hilibkaa kama iibin kartid bu ohan jira waa xaaraan leanna wuxuu ku kaalmaysanayaa cabitaanka iyo sharaabka khamrada wadiiqaha noocaasa ruuxa muslimka inuu iska ilaaliyo wabilahi tawfiiq meelaha laftigooda hadda la sheegay macdonaldka sheekh khansiirkan oo lagu gadaa mayeeda waan sheegay shee cabdirasaq mar haddii khansiir lagu gado manaa intaa ogaadaan marbu shaygu wax aduu ka hadlayna cuntadii horaan xalaasha ahayd ramadaan ma la iibin karaa baan ka hadlayna kama hadlayno qabla ramadaan cunto xaaraan ahayd khansiir iyo dhiig iyo balaayo bakti lagama hadlayo hawsha ayada waa in la ogaada insha allah eh, saa'ilkan wuxuu leeyahay haddii qofka zino uu ku dhacay marka hore ma toobad keeni karaa haddiise ay ramadaan ahayd xilligaas uu ku dhacay maxaa xalku noqonaya bismillaah ma aanan fahmin saa'ilku wuxuu oga jeedo ruuxa hadduu zina ku dhacay marka hore ma toobad keeni karaa ma aanan fahmin ana toobaddu ma u furantaho ma la cafinaya hadduu toobad keeno mise dembigaasu ugu dhacay wey bismillaah dembi kastoo rabbi subxaanahu wa tacaala laga galo jumhuurtu waxay leeyihiin toobad buu leh xataa qatlu nafsigaba allah ka dhigo ruuxa muminkae kas loo dilayba allah ka dhige dembi rabbi laga galo subxaanahu wa tacaala oon toobad lahayn ma jiraan maxaa yeele dembi rabbi laga galo shirkiga iyo kufriga ugu weyn ilaahayna kufriga shirkiga haddii laga toobad keeno waa dhaafa qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf idan maadaama rabbiba shirki iyo kufri dhaafahayo zinada iyo qatlu nafsigu iyo khamradu iyo waxaasu dhan waa ka liitaan gaalnimadii idan ruuxii toobad saafi ah oo ilaahay dartiisa oo ikhlaas ah uu shuruudadii oofsatay la yimaadaayey waa laga toobad aqbalaya culamadu sidaasay leeyihiin idan amaa zinadu in toobadeedu ay furan tahay muran ma laha iyado khilaaf kuma jiro qatlu nafsiga khilaaf ku jira idan ruuxi ilaahay dirta u toobadkeenaa si saafi ah na u toobad keeno ah wixii hore inuu ka shallaytoodo qoomamo iyo shallayto annadamu towba xadiidka xasanka ah qodobka labaad waa inuu go-aan ku gaadho casmiyana niyadana gooyo dib dambe inuusan sino ugu laabanin dib dambe inuusan zino ugu laabanin wixii horena ka qoomameeyo labadaa shardi markuu la yimaado toobadiisu waa tooba saxiixaan leenahay ilaahay dartiina u toobad keeno dembigiina qariyo dibduma hawsha uusan u noqonin laakiin hadduu xaqu naas yahay oo haweenaydu ka zinaystay uu nin qabay oo xaas ay lahayd xaq xaq zawjka xaq buu ku leehay qaabku ninkaa ecafa u dhihilan asaga u taalla hadduu qoorta dhiiban oo dhihi dil reerkii baa kuu dabamaray asaga u taala laakiin ibnu taymiya wuxuu leeyahay taasoo dhib baa ka imanay waa laisdilayahay hays asturo sadaqaad fara badanna ha bixiyo oo ninkii xaaska qaba ha u bixiyo dembi dhaaf badanna asaga rabbi ha u weydiiyo ninka asaga ah ninka inta muddo u shaqeeya asagoon ogeyn in muddo ah ninkii aad xaaskiisa u dabamarto u shaqee xagga rabbi oga shaqee waxaa laga yaabaa shaqadaa badan iyo sadaqaadka fara badan iyo istikfaartaa fara badan in rabbi khaladkaad gashay kuu cafiyo adoo iskaa oga toobadkeena zinadii marka taasna waa in la ogaado toobad waa furan tahay ha laga toobadkeeno dunuubta ayagaa bilahi tawfiiq eh, saa-iilkan wuxuu leeyahay waan gartay in waxyaabihii la isku sasawiraya ay xaaraan yihiin laakiin haddii waxaan u malayn gabdhahay ka timid sanka keliya haddii aan durto bes maxaa ku jira dhibic yar oo bir ah oo aan saarta sanka bismi illaah sandurashadu lama ogolo xaaraan weeye sandurashadu culammadu waxay ka murmaan dhegta la duleeliya gabdhuhu ay dhegedhegaha ku xidhaan bay bacdu ahlicilmi leeyihin waa xaaraan oo waa khalqi illah shirkii ilaahay ee dhammaystiraae uu abuuray qaabkan u abuuray ood qayb ka goynayso ama aad duleelin birna aad ka lalaadin wey quruxuu rabbi ku siiyaa kugu filani sidaa ku soco saasaa lagugu jecel yahay hadday kaa geyn weydo dhegta waxba ha duleelinayn birta ku qabo korka qaab uu dhegta ugu istaagay ha lagu sameeyo uu qabanayo ama ha ku xanuunto ama aya iska xanuunin culan waxay leeyahy dhaqan taagan buu ahaa waa hore soo bilowday xataa xilliga nabiyullahi ibraahim soo bilowday macruufa dhegta gabdhuhu inay duleeshadaan oy dahabka ku xidhaan iyo waxay xidhanayaan eh, bilad ah laakiin sanka in la duleeliyaayo ma banaano awalan waa takyiir likhalqi illaah iyo meelaan rabbi ugu talagay in la duleelo duleelaysa wey haaniyan waa tashabuh bilkaafiraat waljaahilaat haweenka gaalada ah iyo qolyaha mushrikiinta hawshaa bilaabay xataa geela intay sanka ka duleeliyaan bay dahab ku xidhi jireen xoolahay sanka ka duleelin jireen wax ku xidhi jireen dhaqan yaqaanaan gaalada bay ahayd marka waa tashabuh bilkufaar ha layska ilaaliyo gabdhaha muslimaadka wix xilada iyo bilada ku filan ee rabbi u fasaxa isle laakiin sanka yaan la duleelin hadda waxay marayaan xudunto ka intii la duley in lagu xidho yacni wax kastooy sameeya inaguma daba soconayna carabkii duleelyaa ku xidhaan bishintaa la duley lagu xidhaa isha korkeedaa la duley lagu xidhaa cawrada intii la duley lagu xidhaa oy gaalada ku sameeyaan waxa noocaasa ah, xubinka taranka lagu xidhaa waxaa noocaasa ah, dadka muslimaadka waa ina iska ilaaliyan ka fogaadaan ilahina ka cabsadaan subxana wa taala haggana ka xishoodaan wabilahi tawfiq eh, su-aashan dhanka wiilasha ka timid waxaan rabnaa bay dhaheen inaan ogaano makhasab bay ku tahay wiilasha in ay surwaalka gaabsadaan garkana la baxaan bismillaah wixii kaftan baad ka dhigteen ruuxa muslimkaa ee qaan gaadhay ka yarkeen weli qaan gaadhay in lagu tarbiyeeyo waa fiican tahay laakiin ruuxa mukalafkee ragga ah inuu sarwaalka gaabsado ama qamiiska gaabsado ama macawista gaabiyo wuxuu xidhanayo hoos ku xidhanayo anqawgiisa uu ka koreeyo waa waajib waajib weeye xadiidka ibni cumar fi saxiixayn maa asfala min alkacbayni fa fi nnaar xadiidka camr bni shariid athaqafi yaa fulaan laa tusbil faina allaha laa yuxibu almusbiliin iyaaka wa isbaala alizaar fainaha min almakhiila irfac izaaraka fainahu anqaa lihawbika wa atqaa lirabbik intaasuu axaadiida nabiga ka sal sl nabigu maalmuhuu dhimanayay wax yar ka hor buu nabigu arkay saxaabi maradu u dheerta wuxuu hi maradaa kor u qaad maradadaa sidan u nadiif badan oo tahaaradeedii iyo wanaaggeedii sidan ay ku jirtaa inaad kor u qaaddo oo boodhka iyo dhasta iyo eh, qoyaanka iyo dhiiqada iyo habaaska baad kor oga qaato iyo waxaaba kugu soo duulay ilaahayna sidana ugu dhawaasho badan adqaa lirabbik waa taqwa in marada kor loo qaado alla ka cabsi wey wixii alla ka cabsina waa ma'muur bihi saxaabana wuxuu ku yidhi nabi maxamedow xoogow waan minjo dhudhuubanahay buur xoogow minjo dhudhuuban baan leeyahayo boqontaa iseefaati ah marka marada inaan xoogow hoos u dhigo shoollaha geeyon ku qariyaan doonahaya nabig wuxuu ku uhi fa kullu khalqi illaahi xasan macwistaada sarwaalkaada kor u qaad maxaa yeeley ilahay quruxsan yahay kubkan weyn nin baa rabbi siiyey kaada dhuban banaanka keenso nin walba wuxuu ceesaantii ceelkiisa baa la yidhi wixii rabbi ku siiyey banaanka keen waxba qarin idan nabig wuxu ur sal ly yaan macawsta la dheerayna iyo sarwaalka fa inaha min almakhiila xaragatu kibir weeye inaad sarwaalka dheerayso shullaha geyso waa xaragatu kibir waa isla weynan waa santaag waa kibir maxaa yeele xadiidkan baa fasiraya xadiidka abibakar fa inaha min almakhiila iyo xadiidka haa man jara thawbahu khuyala labada waa fasirahayaan marba marada haddaad dheerayso jiida waxaa tahay mukhtaal khuyalaad ku suganta ama abubakar nabiga u cuurdaaray wuxuu nabi maxamedow anu maradayda waa ka shaqeeya laakiin nin dheeroo dhuuban buu ahaa markuu xidhaba marada hoos u dhici jirtay haddana wuu soo qaban jiro kor buu qaajir way fakan jirta wuxuu ra qolyaha kibirka uu ku jira ma tihid midda kale markay dhacdaba kor baad u qaadaa ninkaas abubakara nabi maxamed baa taskiyeeyey oo ammaanay oo sheegay qalbigiisina ka warramay inuu yahay nin wanaagsan oon kibir uusa ku jirin adigaa kaa warramay waxaan marada la dheerayn waa santaag iyo kibir kugu jira wey barta muruqa bartankiisa agee waa sida fiican israة اlmu'mini ilaa cadalati saaqi ama nisfa saaqi baa xadiis saxiixa intuba muruqa weyn ee dhudhunka bartankiisa inaad marada geysiisa rula ka fiican haddaad ka diidoo tara xoogu waa lala yaabi oo fiinlandka soo finishka ay firinay anqawga ha dhaafin anqawga ama odakaboysta meesha loo yaqaan intaasaa kuu fasaxan waa waajib inay marada gaabsadaan amaa garhka garhka inay deystaanna waajibu garhka nin kasta rabbi intuu siiye inuu daayo garh waxaa loo yaqaanaa timaha ka soo baxa wejiga timaha wejiga ka soo baxoo dhan baa garh la yidhahdaa idan shaarubtu ayadu waxa lagu fasaxay in la gaabiyo la manqaseeyo ama la xiiraba calaa khilaafin fi lmas'ala laakiin garhku asagu lama taaban karo nabigu daaya buuhi yuhuudda ha la khilaafo majuusta ha la khilaafo garhka ha daayo aan lagaaga bixin siduu u baxay faraha laga qaado garh afrikaan baan meel la gaadhaynini sidiisa iskaga daaya kii carabtii iyo eeshiyaankii eh, baa socon la oon meel la gaadhin weligii hadii la daayo uu iska jabi uu gi meel looma soco idan midda kale wadan xoolaad joogto maxaa u gaabanaysaa cid kugu haysata waa soomaaliya lagu qasbi jiray garka ciiraad jirta oo askartii la garaac jiray aroortii ninkaan birta marinin waa xidhnaa buu yaallay maanta laakiin cid idin qasbi karta taraan waa fashon aad ku baxsataan waxyaaba badan baa idin furan cid kugu dabageli diintaada dhaqankaada ma jiraan baadna tirahdeen waasaad noo sheegteen alla naga ogey idan garhkaada ilaahay ku caabud rabbi ugu dhowow sunnada nabi maxamed ku raac faraha laga qaado xajoo kale haddii la aado la xajiyo ama la cumraysto garhkuna aada u dheeryahay bacdu saxaaba waxaa ka sugan xoogow inay tataaban jireen hareeraha oo tinka dheeraada baxa iyo midka farta dheeradnoq la gaabiyo la sameo la habeeyo asagoon garka la gaabinaynin laakiin haldheeraadka iyo faraq dheeraadka la qabto ibn cumar iyo abu hurare iyo akara min ixdaa cashara saxaabiyan buu sheekhalbani ka soo guriya silsilada majalka saddexaad qaybta u dambaysa idan waa calaa khilaaf fi lmasala sheekhalbani wuxuu leeyahy marka garhka saa loo qabto cantoobada wixi ka soo hara waa la goyn karaa garh afrikaanoo cantooba ka soo hadhi baan jirin saa marka loo qabto wax ka soo hadhi ma jiraan garhka marka intii la cantoobiy wax ka soo hadha saa loo qabto waa gar aad u dheer wey xabadka medhayo feedhaha maraya wey idan xilliga hala gaadho xilligana ku muranno cantuuba ka soo hala gaadhay hadda hala daayo waana waajib ilahna laga cabsado wabilahi towfiiq su-aasha ugu dambaysa waxay leedahay waxaa gabdhaha sheikhow aada ugu nasteexayn lahayd markii masaajidka ay imanayaan xijaabka iyo shukada qaba markii meelaha kale la aadana boorsada la geliyo oo dharka la dhigto mara yar madaxa lagu durto bismi yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mudan in laga xishoodo oo la caabudo oo laga sariigto nabigu salawaatullahi wasalaam wuxuu yidhi haweenay kasta oo gurigeeda meel aan ka ahayn ku dharyaraysataay ilaahay sitrigiisii iyo dahaarhkiisii bay dillaacisay bimacnaa xuduuddii rabbigay bay jiidhay waa gabadh ka banjoogooday sharciga rabbigay ilahayna ku gacan saydhay gabadha muslimadda waxaa la rabaa xijaabka iyo jilbaabka wanaagsan ee masaajidka ay ku joogto inay meel kastaba ku joogto waxaan ka ahayn gurigaada gurigeeda markay tagto ay maxaarimteeda la joogto ama ninkeeda ay u tagto lama ogolo ruuxa muslimkaa markuu masaajidka yimaadana inuu xijaab iyo shuko weyn isku rido iyo jilbaab culus markuu suuqa tagana u dhagaysto arrintaas waxaa weeyaan inaad dadka caabuddo ood weji caabud noqoto oodan alle caabud noqonin xijaabka ilaahay dartii baad u qaadatay iyo cawra astur iyo diinta ku dayasho oo maadan qaadan ha lagugu ammaano iyo markaad guriga tagtana aad laba diraacan jiidid iyo masaajidka markaad suuqa tagtana aad dhariiraysatid waa xaaraan mana bannaano dadka muslimiinta ilaahay ka cabsadeen cawraadkooda ha astureen xijaab adag oo qallabsan oo culus oon gabadha cawradeeda muujinaynin jirkeedana aan ku dhagaynin ha la timaado hana xidhato suuqa markay aadaysiin masaajiddana wax cadaray wax barfoona midnaba aysan isticmaali bal nabigu wuxuu odhan jiray haweenay kasta oo masaaidka soo aada ama suuqa u baxda kadibna cadar iyo barfuun isticmaashay waxaa waajibka intay noqoto inay qabaysato qabayskii oo kale iyo kii xaydkoo kale qabaysanaysa cadarkaasa iska baabi'inaysa dhar hun ah oo duug ah ama aan fiicnayn bay guri ku joogi ninkeeda kula joogi markay suu qaadanaysana waxay labisan dharka u qorxsan bay ku labisanaysa yacni waa cagsiga shareecada wey guriga markay joogto dhaaraan bay ku joogi iyo kuwa qaybta jikada kula jirta oy wadaadkeeda kula joogaysa masaailka markay soo aaday amay aadayso suuqana waxay xidhan nooc u fiican noocaas dhaqankaa ilaahay ma ammaana sharciguna ma ogolo gabdhaha muslimaadka ah xijaabkaay ku xidhan yaan finland iyo yurub ku xidhanayaan laftirkiisa dacwo ah marka caalam islaami la joogo wuxuuba noo noqda annaga caadi iyo dhaqan buu iska noqday laakiin markaad hadda meeshan maraysaan waaba dacwo gabadha muslimadda xijaaban ee jirkeeda qarinaysa ee meel ka muuqata aysan jirin dacwayba u tahayba diintayda ummadda ugu yeedhaysa kuwan dacaaraadka ka shaqaystee khilaacada iyo mujuunka ku jira oo dhan bayba sandillo ku tahay gabadhan waxay asturtay wanaaggeedii cawradeedii ziinadeedii bilicdeedi asturtay ilaahay dartii intuu rabbi u baneeyey mooy intii kaloo dhan bay asturtay idan dacwadana ha la guto rabbina ha loogu dhowaado ajir badanna waad ka helaysaane hawsha ha lagu dadaalo dhaqan xumada iyo meelka dhacan ha laska ilaaliyo wabilahi towfiiq cafwan eh, hal su-aalla waxaa jirta aada soo noqnoqotay oo aan ka tegay malaha dhallinyaradu hadda waa la shaqeeyaa lacagna waa la haystaa marka waxaa laleeyahay annagoon weli xajin waalidkii ma xajisiin karna oo lacagtii ma ka bixin karna su-aashaas meelan dhaweyd bay timid waynu ka jawaabnay waxaad u soo ma aqaan waalidka waa laga xajiyi karaa waa markuusan xamili karin asagu xajka ama u dhintay lafaadaad uga xajinaysa laakiin bishardi waa inaad hadda ka hor aad uga xajiday oo xajkii waajibka uu kaa dhacay laakiin haddaadan xajiyin lacagtaad bixin kartaa adoo jooga kharashku ku xajiyi lahaa iyo ciddii xajisiin lahayd baad kharash ka siin kartaa qolii xijaaj jooga ama sacuudiga jooga lacag diri karta waa aabbahay ka xajiya ama ruuxii ka xajinayay baad ka diri kartaa ama asagoo xajinaya ama soomaaliya ha ka xajiya ama meel kale ha ka tagay baad kharash ka bixin karta wax dhiba malaha markay shardiga tahay adugu inaad soo xajiday waa markaad lafahaantaa adugu aad waalid ka xajinayso ama ruux kale kacjinayso oo adu aad dawaafayso oad acmaasha la imanayso laakiin hadduu kharash la bixinaya caawin uu yahay wax dhiba ma laha waana bannaan yahay sida raajix wabilahi towfiiq jasa allah khayran sheekhana alfaadil sheekh xasan muxaadaradaasi iyo su-aalihii daba socday ilaahi subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa miisaanka xasanaadka inuugu daro dembigiisaiyo kii waaridkaas ba allah ku dhaafo annagana ilahi u naga dhigo kuwa wanaaga hadalka qaata kuna camal fala